falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka lagu xukumo bihawaabi hawaab fii ficlihi samayntiisa wa tarki ka tegidiisana bilciqaabi baa lagu xukumayaa waxaa haddaba aynu soo tacriifinay waajibka luqa ahaan iyo istilaax ahaan labadaba waynu tacriifinay waxa aan doonaynaa inaan ogaano beydkaa rag baa yidhi beyd ka fiican baa jiroo ka fudud beydkaa haddaan haynee falwaajibu lmaxkuumu bihawaabi fii ficlihi wa tarki bilciqaabi iyagoo ka duulaya kelmaddii aan lahayn tarkiga ciqaabbaa waa la isku ciqaabayaa buu sheekhu yidhi nin kastoo waajib ka taga waa la ciqaabayaabaa kolkaa sheekhu ayuu tilmaamay oo see lagu xallini sawka taxta mashii'at illaah ah wixii shirki aan ahayn oo dhan ilaahay wuu dhaafi karaa subxaanahu wa tacaala waxay idhaahdeen beytka waxaa ka waadixsanaan lahaa hadduu sheeku odhan lahaa falfardu maa fii ficlihi hawaabu watarkuhu yufdii bihi watarkuhu yuqdaa bihi alciqaabu falfardu maa fii ficlihi hawaabu faralku waa ka ficilkiisa layska hawaabiyo wa tarkuhu yuqdaa bihi alciqaabu ka tegidiisana waxaa la xukumaa in laysku ciqaabayo waa la xukumaa in laysku ciqaabayo kolkaa ama ha lagugu fuliyo ciqaabta ah ama yaan lagugu fulinin oo ilaahay ha kaa dhaafo subxaanahu wa tacaala waajibka waa la ysku ciqaabaa laakiin ilaahay waa kaa dhaafi karaa de oo ciqaabtaa ilahay waa kaa dayn karaa waxaa cunima jiro magacyada mutaraadifka ah ee waajibka la macnaha ah bal aan aragno mararka qaar waajib baa la yidhaha ereyga waajib baa la isticmaali waajib mararka qaarna laazim baa la isticmaali laazim waajibka iyo laazim mararka qaar muxatam baa la isticmaali muxatam muxatamun mararka qaarna maktuub iyo maadadiisaa la isticmaali maktuub iyo kutiba iyo maktuub mararka qaarna farad baa la isticmaali alfardu imise erey baynu haynaa waa shan waajib baa la isticmaali oo laazim baa la isticmaali oo muxatam baa la isticmaali oo maktuub baa la isticmaali oo faral baa la isticmaali shantaa lafdi waa mutaraadifo waa isku macno isku ujeeda un weeyaan haddaad waajib aragto ama adfaral adag aragto isku macnuun baa looga jeedaa kitaabkeenna maxaa ku qoran beydka falwaajibu lmaxkuumu bihawaabi fii ficlihi wa tarki bilciqaabi beydkan ay culimada qaarkood yidhaahdeen wuu ka fiicnaan lahaana macno ahaan buu ka waadixsan yahayna waxa weeye falfardu maa fii ficlihi hawaabu wa tarkuhu yuqdaa bihi lciqaabu kolkaa keenuna waa waajib beydkana yidhaahdee wuu ka waadixsan yahayna waa faral xaggaa waadixnimadu faralka maahee waa xagga tarkiga xukunka la xukumayo ciqaabta dhinacaasu ka eegaya sheekha abuu xaniife la yidhaa ayaa isagu qaba waajibka iyo faralku inayna isku mid ahayn isku mid maaha buu abuu xaniifa leeyahay waajibka iyo faralku waa laba macnoo kala duwan buu wuxuu leeyahay marka la yidhaahdo faral marka la odrhanayo ereyga faral ah waxaa loo isticmaalaa maa habata bidaliilin qaciyin kalqur'aan faralku waa waxa daliilka qacigi ihi uu sheegay ayaa faral la odhan hadda maalan inaynu qur'aan akrinno marka salaada lagu jiro waa faral bu abu xaniifa leeyahay faral oo daliil qadcigo qur'aana sheegay inaynu faatixada akrino waajibkuna waa waxaa daliilka qaciga iyo qur'aanka ihi uuna sheegin ee daliil daniyo sida axaadiista rasuulka qaar kamida oo kale ay sheegaan baa la odhanayaa waa waxa wey waa waajib kolka maalan inaynu abu xaniife agtiisa markaynu dhahno inaynu faati inaynu qur'aan akrinno salaada dhexdeedu waa faral inaynu faatixo akrinaana waa waajib eegada salaada in qur'aan la akriyaa waa faral waayo aayad baa sheegtay qur'aan akhriska in faatixada la akriyaana waa waajib xadiis baa sheegay faatixada aayadda qur'aanka rabbi wuxuu ku yidhi faqra'uu maa tayasara min alqur'aan faqra'uu maa tayasara min alqur'aan waxa idiin fududaada ee qur'aana akriya maadaama qur'aan in la akriyayo aayadi sheegtay waa faral faralka waxaan u haystaa kuwaasuu yidhi abu xaniife xadiiska bukhaariga iyo muslimka ku qoran ee rasuulku ku yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab wuxuu leeya salaadii uma jirto kaan faatixada akrin buu rasuulku yihi faatixa akriskaa maadaamu xadiidku itusiyey waxaan qabaa inuu yahay waajib buu yihi faatixadoo la akriya faral iyo waajib way kala adag yihiin isaga abu xaniife agtiisa markaa yaa sii adag faralka ayaa adag waajibkaana ka fudud laakiin imaamu shaafici waa isku mid uun faral iyo waajib haddaad tidhaa xajka marka la joogo mooyaane xajkunbay laba kala yihiin faral iyo waajib baabka xajka ayuu faralkuna noqonayaa wax aan la kabi karaynin in isaga lala yimaado mooyaane waajibkuna wuxuu noqonayaa waxa dhiigga lagu kabi karo ee haddii neef la gowraco aada odhanaysid waa u dhammaystirmay waxaynu doonaynaa talow haddaba wujuubka maxaa talow lagu gartaa shaygu inuu waajib yahay maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa wujuubka kow horta siiqatulamar shayga in ficlu amar oo kale lagu sheego ama mudaaric laamlamar oo kale lagu sheego ama ismu ficlulamar oo kale lagu sheego hadda aqiimu salaata ilaahay markuu yidhi aqiimuudani waa amar amarka mulaqi ihi muxuu keeni jirayba inu odhani jirnay wujuub buu keeni jiray waxaynu halkaa inooga cad oon aragnaa haddaba aqiimu salaata markaynu nidhaa inay tahay waajib oo waa adilada waxyaabaha keena wujuubka ayay ka mid tahay siiqooyinka wujuubka ayay ka mid tahay ama siiqooyinka faralka ayay ka mid tahay waxaa kaloo lagu garanayaa eeg ereyga owjabaah owjabo oo la isticmaalo owjabo ama wujuub ama waajib la isticmaalo waxyaabaha noocaasa ah oo la isticmaalaana shaygani inuu waajib yahay oo dee nusuusta axaadiista rasuulka lagu isticmaalo inuu waajib yahay bay tilmaamaysaa sida haddii faral la isticmaalo iftarada haddii la isticmaalo ama farada haddii la isticmaalo farada rasuul laahi salى اlahu alayhi wasalam sidii xadiiu ibnu cabaas zakaatulfitrida markuu ka warramayey farada waxay kutusaysaa maxay inuu yahay shaygani shay waajib ah ama faral ah ayay kutusaysaa waxaa ka mida kelimatu kutiba oo la isticmaalo ama kataba yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam ilaahay markuu leeyahay kutiba waxay kutusaysaa inuu yahay shaygani shay sunno ah inuuna ahayn xaaraanna inuuna ahayn karaahiyana inuuna ahayn mubaaxna inuuna waajib inuu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam waxyaabaha waajibka ina tusinaya waa waxyaabaha noocaas oo kale ah ayuu noqonaya waajibku haddaba anwaac buu leeyahay aqsaam buu leeyahay ama anwaac waxaa loo qaybiyaa faralka ama waajibka fardulkifaaya iyo fardulcayn fardulkifaaya iyo fardulcayn marka la eegayo ciddan mukalafka ah in laga wada rabo iyo inaan laga wada rabina qaybi hadday gudato in qaybta kale dembigii uu kaga dhacayo fardulkifaaye iyo fardulcayn baa la odhan ama waajib kifaa'iya iyo waajib cayniya baa la odhan maalan qof hadduu dhinto in qofkaa la kanfo waa waajib soo waajib maaha in la kanfo ilan isagoo dee qaawan la qaadi maayoe in la kanfaa waa waajib in la maydhaa waa waajib haddaba ma nidhaa wujuubkii meyd ku saaran yahay meydow maxaad isku asturi weyda ilahay ma u qabsanayaa talow wujuubku meydka ma saarna yuu saaran yahay wujuubkan meydka kafanka la saarayo ama la aasayo yaa laga rabaa waxaa laga rabaa dadkan muslimiinta ah ee nool ayaa laga rabaa inagaa laynaga rabaa mil markaynu nool nahay inagaa laynaga rabaa magaalada iyo eriyada inoo dhow cidda ku dhimata aasideeda iyo kafankeega iyo maxaanku dhaha maydhigeega iyo kutukashadeedaba ummaddaa laga rabaa haddaba faralkaasi qof kaste sidaada u gudo la odhan maayo cayni maahee waa kifaa'i oo cid u qumtaa haddii ay qabato inta kale dembigii wuu ka dhacayaa inta kale dembigii wuu ka dhacaya salaadda haddaynu soo qaadano salaada salaadda inaynu tukanno ma kifaa'i kifaa'iba ma nidhaahna magaalada wadaadaduni haynoo tukadaan inta kalena iska raaxaysta wadaadadu hadday tukadeen maya kifaa'i ma aha waa cayniyo qof kaste oo waajibku uu saaran yahay sideedaa looga rabaa salaada iyo soonka iyo sidoodaa looga rabaa waa cayni kolkaa waxaynu u qaybinay waajibka ama faralka fardulkifaaye iyo fardulcayni ayaynu u qaybinay talow ya ilaahay agtiisa ajri badan ma kifaayaha ajri badan mise cayniga ayaa ajri badan waa mas'alo culimmadu ay ka doodeen rag badani waxay qaateen cayniga ayaa ajri badan waajibka cayniga ah ayaa ajri badan ee qof kaste sidiisa looga rabo halka qaarkoodna ay leeyihiin war may waajibka waxa fadli badan kifaa'iga oo waxaanu ka qaadanay inuu kifaa'igu fadli badan yahay dee cidda hawshan laga gutay ayaa fara badan yaa dembaabi lahaa haddaan meydka hadda lagu tukadeen ummadoo dhan ayaa dambaabi lahayd kolkaa ninkan ku tukaday miyaadan arkaynin cidda uu dembiga ka riday intay la egyihiin ummaddii o dhan buu ka riday kolka kifaayigaba fadli badan bay ragga qaarkoodna qaateen ragga qaarkoodna caynigaa fadli badan ayay qaateen waajibku dhinac kale marka la eego wuxuu uqaybsamaa waajib marka la eego xagga waktigiisa muwasac ah iyo mid ah muwasac iyo mudayaq muwasac iyo mudayaq ayuu waajibka u qaybsamaa muwasac iyo mudayaq markaynu leenahay waajibku weeye muwasac iyo mudayaq waxaa weeye waktiga lagu siiyey iyo camalka aad qabanaysaa hadday isla eg yihiin oo daqiiqad ayna isdheerayn waajibkaa ah maxaa la odhan mudayaq baa la odhan haddii ay kala badan yihiin oo waktigu kuu badan yahay maxaa la odhan muwasa baa la odhan bal hadaba labada waajib aynu tusaalayna ka mudayaqa ah ee xilligiisu cidhiidhiga yahay iyo ka muwasaca ah ee xilligiisu uu ballaadhan yahay labada waajib balan tusaalayno waa salaada iyo soonka masalan haddii salaada duhur aynu eegno maalin dhaweyd baynu qiyaasnayo waxaynu idhi sideed daqiiqo afartan ragcadood lagu tukanayaa kadibna imise waktiga aan haysanaana saddex saacadood meelaha ayuu noqday duhurku intuu joogayaana saddex saacadood meelaha ayuu noqday dee imise minut bal boqoliyo sideetan uqaybi sideed imise dhowr iyo labaatan salaadood baad tukan kartaa soo maaha salaadu hadaba ma muwasac mise waa mudayaq waa muwasac muwasac wey xilli ballaadhan xilligeegaa ka badan iyada iyada inta la tukanayo waa muwasac haddaba salaadii haddaynu soonka soo qaadanno maalinta koobaad ee bisha ramadaan ay kow tahay inaad soonto ayaa waajib kugu ah oo musaafirnama tiid mana xanuunsanaysid bishiina way sugnaatay berri inaad soontaa waajibkug saacadaha hore ma iska yar cunaa ma nidhahnaa salaadaba de agga hore waa laga yar nasan karaa agga dhexdaa laga tukan karaa ilayne mise way isla eg maalintii maalintiisoo lagu yidhi qiyaastii lagu sheegay inaad soonto iyo soonkii ma kala badnaan karaan way isla eg yihiin waa mudayaq oo maalintaa odhan maysid anu agga dambeunbaa lixda saacadood ee dambe unbaan soomayaa lixda saacadood ee dambe unbaan soomayaa ma odhan kartid waa mamnuuc weeye arin aad u foolxun wey oo lagaa dhegaysanay lagaana yeelaynin wey hadaba waajibku dhinac kale marka la eego wuxuu u qaybsamaa mid waajibnimadiisu ikhtiyaari ay tahay ood kala doordooranaysid oo lagu odhanayo ilaahay wuxuu kugu waajibiyey intaasoo shay inaad mid ahaan samayso iyo mid isagu iska cad oo aan ikhtiyaari ahaynoo kan unbaad samaynaysaa lagu leeyahay labadaasna wuu u qaybsamaa hadda maalan kafaarada oo kale waynagii arki jirnay in icaam iyo maxaanku idhaahdaa soon iyo waxyaabo badan la kala dooran jiray dee waajib buu ahaa waajibka halkaa ayaynu kaga baxnay bal hadda aynu eegno beytka lix iyo tobnaad oo nadbiga iyo sunnaha kaga hadla uu kaga hadlayo sheekhu wanadbu nadbiga iyo sunnuhu maaka weeyi fii ficlihi ficilkiisa uu ku sugnaaday athawaabu hawaabi kuu ficilkiisa ku sugnaaday weeyi oo walam yakun uuna ahayn fii tarkihi ka tegiddiisa dhexdiisa ciqaabun ciqaabi ayna ku jirin nadbiga wuu tacriifini kadibna muraadifkiisuu shee aynu sheegi doonaa kadibna waxyaabaha astaamihiisa ayaynu muujin haddana anwaacdiisa ayaan arki doonaa in sha allahu tacaala nadbi sheekheenu nadbi buu ayuu cunwaansaday oo wa nadbu buu yidhi wanadbu markuu yidhi wuxuu ku tacriifiyey maa fii ficlihi hawaabu kanuu tacriifiyey iyo kuu magacaabay ismale kuu tacriifiyey maa fii ficlihi hawaab ka ficilkiisa uu hawaabku ku sugan yahay nadbiga ma aha waa manduubka ee nadbigani waa masder inuu masder yahay culima soo ma garanayno nadbigu faclu maqiisu masder mucadda haddaba nadbigu nadbigaa lama tacriifinayo hadda eh, dee ku sheekhu tacriifin lahaa kaa maahe waxa weeye waa manduubka manduubku waa maxay waa ismi mafcuul ka layskugu yeedhayo ee la suneeyey ee laynoo jideeyey weeye haddaba nadbiga haddii la tacriifiyo ereyga nadbiya luqadda nadbiga waxaa loo yaqaanaa adducaau yeedhidda yeedhitaanka laguu yeedhayo ayaa nadbi la odhanaya adducaau baa nadbiya maadaamo adducaau ay nadbigii oo masderkii ihi uu adducaa noqday manduubku waa maxay haddaba manduubku ereygan manduuba ilaabaa ka maqan waayo laazim buu ahaa ismi mafcuul lama sameeyo oo shay laazima lagama sameeyo haddaan mutacalaq loo samayn haddaan jaar iyo majruur ayna ka dambayn ama danaf manduubu ilayhi baa la doonayay inuu yidhaha manduubu ilayhi ilaadii baa kadibna damiirkiibaa mutasil noqday waa qaacidada loo yaqaano fafiihi xadfun uma tisaal aad bay qaacidadaasi u badan tahay fafiihi xadfun uma tisaal baa la yidhaah wlmanduubu manduubku maaka weeyaan fii ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisa uu ku sugan yahay athawaabu hawaab iyo ajri iyo abaal manduub waxaa loo yaqaan ka haddaad samayso ilaahay ajri aad kaga heli haddaad samayso ilaahay ayaad ajri iyo abaal kaga heli walam yakun mana aha fii tarkihi ka tegiddiisa dhexdeeda ciqaabun ciqaabi ma aha haddaad ka tagtana laguu ciqaabi maayo oo laguu cadaabi maayo walam yakun fii tarkihi ciqaabun laguma ciqaabayo haddaad ka tagto haddaba markaynu manduubka intaa ku aragnay ama intaa aynu ku tilmaanay culimo wanadbu maa fii ficlihi hawaab markaynu nidhi tacriifku waxaa loo baahnaa muxtarazaadka o dhan inuu inaga saaro mid mid maa fii ficlihi hawaab markaan idha saddex baa iga baxay manduubku waa ka marka la sameeyo ajri ilaahay lagaga helo miyaadan arkayn xaaraantu inay iga baxday haddaan xaaraan samayno ma ilaahay baan ajri kaga helaynaa fii ficli xaaraam hawaab laa waxaa kaloo iga baxay karaahiyadii karaahiye haddaad samayso ma ilaahay baad kaga heli ajri laa waxaa kaloo iga baxay mubaaxii mubaax haddaad samayso niyo bedeshayna ayna jirin ma waxaad odhanaysaa ajri baan ilaahay kaga helaya la laa ayaa iga tuuray maa fii ficlihi hawaab laakiin waajibkii wuu ila socdaa waajibku miyuuna ahayn maa fii ficlihi hawaab shay haddii la sameeyo ilaahay aad ajri kaga heli wey waajibku wanadbu nadbiga oo manduub looga jeedo maaka weeyaan fii ficlihi ficilkiisa uu ahaaday dhexdiisa athawaabu thawaab ayaa ahaaday thawaab haddii la sameeyo ilaahay baa loogu dhowaanayaa oo ajri lagaga helaya waa kow walam yakun ma aha fii tarkihi ka tegiddiisa dhexdeeda ciqaabun ciqaab haddaad ka tagtana laguma ciqaabayo shadrigan dambeyuu inaga saaray walam yakun fii tarkihi ciqaab markaan idha ayaa inaga baxay waajibkiibaa inaga baxay waayo waajibka haddii laga tago waa laysku ciqaabayey afar baa inaga baxay markaa maa fii ficlihi hawaab saddex bay inaga saartay muxaramkii iyo makruuhii iyo mubaaxii baa inaga baxay walam yakun fii tarkihi ciqaabna waajibkiibaa inaga baxay oo waajibkii ayaa toos inooga baxay oo waad aragtaa afar baa inaga baxay manduubkii un baa inoo soo hahay haddaba ereygaa nadbi a manduub baynu ku macnaynayo waad aragtaa manduub wa nadbu nadbiga ama manduubku maaka weeyaan fii ficlihi ficilkiisa dhexdiisa uu ahaaday athawaabu hawaabi ajri iyo abaal ayaa ficilkiisa lagaga helaa walam yakun mana aha fii tarkihi tarkigiisa iyo ka tegidiisa dhexdeeda ciqaabun ciqaabi ma aha haddaad ka tagtana wax ciqaaba oo ku jirta ma jirto sheekheennu halkaa ayuu kaga baxay manduubkii haddaba talow maxaa manduubka muraadif u ah ereyo manduubka ka agdhodhow oo kutubta usuululfiqigu kay doonaan ay qaadan karaan miyayna jirin ereyga manduub ah iyo ereyga sunna ah iyo ereyga mustaxab ah iyo ereyga tadawuca iyo ereyga xasan ah iyo ereyga nafli ah iyo ereyga muraqabu fiihiga ah waxaasoo dhani waa alfaad wada mutaraadifa weeye inkastay ragga qaarkood yidhaahdeen ha laga daayo wada mutaraadif maahe waan arki doonaayo kutub badan oo kala saaraysana waynu arki doonaa oo taraadufka ha laga daayele bakawi iyo qaadi xusein iyo rag badan baa le sidaa laga daayo oo yaan la odhanin waa mutaraadif iyagu waxay yidhahdeen sunnuhu waa nebi maxamed kuu daa'imo ayaa sunno la yidhaahdaa mustaxabkana kuu mar qura sameeyo ama laba jeer oo qura sameeyo ayaa mustaxab la yidhaahdaa tadawucana qofku wuxuu khiyaarkiisa isagu ula yimaad ee xuduudduu samaystaee owraad ah ayaa la yidhaahdaa manduubkuna uu ka caamsan yahay afartaba ee saddexda horeba uu ka caamsan yahay manduubku sunaha iyo taawuca iyo maxaanku idhaahdaa intaba wuu ka caan mustaxabka iyo saddexdaba manduubka uu ka caansan yahay manduubka waxaa la derajaa ah xasanka iyo nafliga iyo muraqabu fiihiga kuwaasina waa la derajo oo manduubkay la xeryihiin haddaba sunaha maxaa ina tusa calaamado miyayna jirin sunaha ina tusa sunaha lafdigan sunaa ah oo la magacaabo ayaa kamid a ah calaam astaamaha lagu garto min asunna oo kale waxaa ka mid ah maala amarka oo qariino saarifaa loo sameeyo qariina saarifa haddii amar qariino saarifaa aan raacino sunanima inoogu soo baaqi noqon sida rasuulka sala allahu alayhi wasalam salaada makhribeyn aadaanaynka sowma ahayn in laba ragcadood la tukado ayuu rasuulku ina amray sala allahu alayh wasalam markuu ina amree laynagu celiyey welibana amarkii wujuub bay noqon lahaayeen labadaa ragcadood laakiin rasuulku qariinuu raaciyey muxuu yidhi liman yashaa buu raaciyey liman yashaa ka doonaa ha tukado haddaba kol haddii mashiicadaada lagu xidhay waxaad ogaatay amarkani markuu qariino noocaasoo kale ah uu wato wujuubkii wuu ka sarfoomay oo liman yashaadana ka sarfisay waxaynu odhanaynaa sunna ku soo hadhay war waa sunne haddaba inaad dee tukataa sunne ayay kuu noqonaysaa iska tuko waa kuu sunne waxaynu arkaynaa sunaha waxyaabaha lagu garto waxaa ka mida amar hore ama xukun hore ood haysatay oo adkaa haddaad aragto oo wax laga bedelo waxaa la yidhahdaa suna kusoo hadha isaga laftiisuba sunanimo baaqi buu kugu noqonaya waajibkii sunanimo ayuu kugu soo baaqi noqonaya derajadii labaad uu soo gudbay sunanimay noqoni sunun bay ku ahaani mas'alo xagga sunaha xidhiidh la oo culimmadu ay isku qabteen ayaa jirta mas'aladaasina waxaa weeyi talow haddii sunnaha la dhex galo waajib ma isku bedelaa sunnuhu mise sunanimadii unbu ahaani hadda laba ragcadood oo duxaa ah ayaad isku taagtay oo waad gashay sunnay kuu ahayd intaadan xidhanin kol haddaad xidhato inaad dhammaystirtaa ma waajib bay kugu tahay mise haddaad doonto kabahu baad qaadanayo albaabkaasaad ka bixi adoo salaadii ku jiray umad kabaha qaadan haddaad doontood albaabkaa ka bixi maxaad samayn waxaa jira masaladan eh, abu xaniifa iyo maalik waxay qaateen waajib weeye inaad dhammaystirtaa kol haddaad gashaba waad ku qasab qasab bay kugu tahay inaad dhammaystirtaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaa tubdiluu acmaalakum walaa tubdiluu war haburinina acmaalakum camaladiinna haburinina camalkiinna haburinina buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tubdiluu acmaalakum haddaba camalka ha burinin hadduu ilaahay ina yidhi nahyigana aynu ogeyn anahyu lmuطlaq yaktadi taxriim aynu odhanaynay camalkana sunnuhu uu soo gelayo haddaad laba ragcadood oo sunno ah u kacdo inaad ka kacdaa ha ka yaabin ilaa intaad dhamaynaysid sunihii waajib buu isku kaa bedelayaa markaa haddaad dhex gasho waajib bay kugu tahay itmaamkiisu saasay aimadaasi qabaan aayaddaa qur'aanka ana way deliishadeen imaamu shaafici wuxuu yidhi maya war ka daaya sunnaha haddaad gasho inaad dhammaystirtaa waajib kuguma aha xaj mooyaane iyo cumro mooyaane xajka iyo cumrada ilaahay baa si gaara u sheegay oo yidhi atimu lxaja wاlcumrata lilaah ilaahay baa yidhi xajka iyo cumrada sideeda u dhammaystira laakiin shayga sunnaha ah sidii ayuu sunno kuugu yahay ama salaad ha noqdo ama soon ha noqdo ama shay kale ha noqde e sidii sunno kuugu yahay oo waad u kala goyn kartaa waad ka bixi kartaa waad eh, ku wadan kartaa saas imaam shaafici ayuu qaatay aayadda qur'aankaa ah muxuu kaga jawaabay imaamku walaa tubdiluu acmaalakum aayaddan muxuu kaga jawaabay walaa tubdiluu acmaalakum waa camalkiina ha burinin oo riyaha ku burinina riyo iyo waxyaabo lamid ah oo ibdaal ku sameeya camalka ka ilaashada waxaa kaloo imaamku kaga jawaabay aayaddu xataa haddii aynu ku xambaarno siday aimadaasi ku xambaareen waxaa jira ardaygii bukhaari waa tirmidiye tirmidi xadiid uu soo saaray oo kitaabkiisa ku qoran tirmidi wuxuu rasuulka ka wariyey ee laga wariyey sala allahu alayh wasalam oo kitaabka uu ku soo saaray asaa'imu lmutadawic amiiru nafsihi qofku hadduu sooman yahay sunnana uu sooman yahay naftiisa isagaa amiiru ah waa maxay talow amiiru nafsi naftiisa isagaa amiiru ah wuu sii rasuulku in shaaa saama hadduu doono soonka wuu sii wadan wain shaaa aftara hadduu doonona wuu iska afuri oo halkaasuuba soonkii ku daysani ma arkaysaa nin sooman oo soon sunno ah oo rasuulku uu ku tilmaamay amiiru nafsihi inuu yahay waa amiiru nafsihi qofku soon sunna ah hadduu sooman yahay kol hadduu amiiru nafsihi yahay oo rasuulku yihi in shaaa saama wain shaaa aftara waxaynu arkaynaa soonkii sunnaha ahaa in laga bixi karayaynu arkaynaa wain shaaa aftara buu rasuulku yihi sala allahu alah wasalam hadaba maadaama soonka rasuulku uu caddeeyey sunanta kalena waa looga qiyaasanayaa oo daliil qiyaasi ah ayaa loo isticmaalayaayo adigoo sunne ku jira waad ka bixi kartaabay ka dhigan tahay markaa saasuu imaamu shaafici ayuu ku tegey waxaa ka dhalanaysa abu xaniife madhabka uu qaatay iyo aimada cidda waafaqdayba haddii la qaato mas'ale adag o haddii hadda kitaabka qur-aanka aynu la soo kala baxno kitaab qur-aan aad la soo kala baxdo halkan aad ku bilowdo sao quraanka imaadan bilaabin hay dee haddaba waa sunu ku aha inaad akridaa sow ma aha de ha kicin haddaba de intaad dhamaynaysid qur-aanka ha kicin ile waad bilowdaye ha kicin qur-aanka dhamme suuraddaan dhameeya ha odhan war qur-aan baad bilowday qur-aanka dhamme ha kicina waduun dee bal nin qur-aan bilaabay oo laleeya halkaad halkaad ku bilowday ku dhammee ka waran bartaa un ku dhammee haddii kale walaa tubdiluu acmaalakum waa khatar waxaa kaloo jira oo runtii arinkaasi si toosa ah uu taabanayaa soonka sunnaha ah iyo salaada sunnaha ah iyo waxyaabaha ajrigu wuxuu qofka ugu jiraa inuu dhammaystirto si toosa ah, taa waa la wada waafaqsan yahay ajrigu inaad dhammaystirato inuu kuugu jiro laakiin haddana khiyaar ilaahay ku siiyey weeyi inaad ka bixi karto mas'aladaasi waa mas'alo culimmadu ay isku qabteen ama ay tilmaameen beydkaan eegno wanadbu ay walmanduubu ka layskugu baaqayo ee la sunneeyey maaka weeyaan fii ficlihi ficilkiisa dhexdiisa uu ahaaday athawaabu thawaabkuu dhexdiisa ahaaday weeyi oo walam yakun uuna ahayn fii tarkihi tarkigiisa iyo ka tegiddiisana ciqaabun wax ciqaab ah oo ku jiraana ma jiro sidaasuu inoo qorayaa sow maaha saasuu inoo qorayaa sow maaha culimo waa si fiican weeye walaysa fi lmubaaxi min hawaabin ficlan watarkan eh, ficlan watarkan bal walaa ciqaabin waxaynu culimo halkana ku arki doonaa biidn illaahi tacaala halkan waxaa inooga muuqataa sunnaha intaynaan ka bixin horta bal anwaacdiisii aan yaro taabano anwaacdiisii baynu ka tagnay sunnaha anwaacda sunnuhu uu leeyahay waa inuu sunuhu cayni noqdo iyo inuu sunuhu kifaai noqdo cayni inuu yahay iyo inuu kifaai yahay sunno cayniya ayaa jira sunno kifaa'ihina uu jiraa adigoo kelidaaya kelidaabaa tahay adoo kelidaaya haddaad dad meel fadhiyo ku soo baxdo sunaa ku saarane waa maxay sunnahaasi waa inaad salaantaa assalaamu calaykum baad odhanaysaa ama dhamaystir ama asalaamu alaykum iskaga gaabso haddii aada saddex tihiin ama tobana tihiin salaantii midi hadduu idiin salaamo dadka dee ma wada salaamaba bal toban ninoo wada socdo ka warano gurigiis asalaamu alaykum waalaykum sala asalaamu alaykum waalaykum sala asalaamu alaykum waalaykum salaam dad baa jira hadda saa qoomiyad saa ku dhaqantaa jirta asalaamu alaykum waalaykum sala asalaamu alaykum haddii boqol nini konton nini hadday ku yimaadeen kontonka way ku salaami asalaamu calaykum waa caruusada asalaamu calaykum waa oramada qayb ka tirsan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waa salaantaasun ma kala joojiyaanba lagama yaabo inay kala joojiyaan kolka waxaan uga soconnaa salaanta haddaba waa kifaa'iyo markaa jamaca tihiin sida waajibkeegaba midi hadduu ka qaado ay dadkii kale uu ka dhacayo jamac haddii la salaamo oo qoladaasi ay ka qaado dee qolada uu ka dhacaya salaantii sida waajibkeeguba kifaa'i uu yahay ayuu bilowgeegu ila salaantu waa laba daraf ka salaamaya sunnay u tahay ka jawaabayay celinayana waajib bay jawaabtu ku tahay kolkaa labadaba kifaa'i weeye waa sunno kifaa'iya iyo waajib kifaa'iya weeye caynina wuu noqon karaa haddaba la soco mubaaxii ayuu sheikhu uga gudbay mubaaxii ayuu sheikhu uga gudbay walaysa fi lmubaaxi min hawaabin ficlan wa tarkan bal walaa ciqaabin walayse ma aha filmubaaxi mubaaxa dhexdiisa min hawaabin wax hawaab ah iyo abaal ah oo mubaaxa laga helayaa ma jiro ficlan samayntiisa ayaadan abaal ilaahay kaga helaynin watarkanka tegiddiisana ilaahay abaal iyo ajri kaga heli maysid hadday tahay xagga ficilka iyo hadday tahay xagga tarkiga labadaa midna ilaahay ugu dhowaan maysid bal walaa ciqaabin ciqaabna male ficilkiisa iyo tarkigiisu toona kitaabkeennii hore kana ka fiican inaad xasuusantihiin mooye kitaabkeennii hore halkaa waan qabsanay markuu tacriifinayey waxaynu nidhi kitaabkii hore halkaa tacriifkan uu qaatay muxuu ahaa baynu nidhi maa laa yuhaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi saasuu ku tilmaamay eeg wuxuu ka eegay uun ficilkana la iskama tarkigana layskuma ciqaabo waajibkii unbu ka hor yimid waajibkii unbu toos uga hor yimid mayla socotaa waxaa la rabay inuu idhaha ficilka eeg hal su-aala lagu weydiin markaad tidhi ficilka layskama hawaabiyo tarkigana layskuma ciqaabo de arma haddaba tarkiga layska hawaabiya ficilkana laysku ciqaaba kama hadli muu ka hadlay tarkiga in layska hawaabiyo ficilkana laysku ciqaabo kama hadlin wuxuu yihi ficilka layskama hawaabiyo tarkigana layskuma ciqaabo ficilka waxaa la doonaya ficilku laba daraf buu leeyahy ficilku waa laba daraf shaygan markaad ficilkiisa samayso in ficilkaa laguu ciqaabo iyo in ficilkaa lagu lagugu hawaabiyo soo laba daraf ma leh tarkiguna laba daraf buu leeyahay in tarkigan hawaabad kaga hesho ilaahay ka tegiddan inaad ajri kaga hesho iyo in ka tegidda laguu ciqaabo sheekhu afartaa qodob halkuu ka hadli lahaa labunbuu soo qaatay wuxu ficilka layskama hawaabiyo ciqaabtii ficilka u ka aamusay tarkigana layskuma cadaabo tarkigana awaabkiisii buu ka aamusay waad ila socotaa baan malay sheekeenu haddaba uu ka fiicnaaday sidaa hore si aada iyo aad u qurux badan buu tilmaamay walaysa ma aha fi lmubaaxi mubaaxa dhexdiisa min hawaabin hawaab ma aha ficlan samayntiisa ayaadan hawaab ku helaynin wa tarkan ka tegidiisana hawaab ku heli maysid ma ila socotaa eeg sawaabka ficil iyo tarki labadaaba uu kuu diiday bal walaa ciqaabin ciqaabna ku heli maysid maxay ficlan wa tarkan labadaba meesha way u qadaran tahay ficlan wa tarkan labadaa midna sawaab ku heli maysid ciqaabna ku heli maysid mubaax haddaba culima ereyga mubaaxi waa ismi mafcuul wuxuu ka yimid ficilka abaaxaa abaaxa yubiixu mubaax waa aqaamo oo kale aqaama yuqiimu muqaam mubaax waa ismi mafcuul oo abaaxa ka yimid abaaxa mubiix buu ahaa ismiga faacil muqiim buu ahaan jiray muqaam iyo muqiim baa kala jira mubaax iyo mubiix mubaax waa ismi mafcuul oo abaaxa ka yimid ismiga mafcuul waxaa wanaagsan in la tilmaamo horta masderkiisa in la helo ibaaxa ereygan ibaaxa ah waxa wey waa abaaxo afcalo ahe ficilkeyga mujaradkii talow muxuu ahaa baaxa qura ayuu ahaa baaxa waa facalo muctabalcayni bilwaawiya baaxa yabuuxu baaxa yabuuxu baaxa haddaba macnaheegu waa bimacnaa dahara ama waduxa dahara wuu muuqday baaxa gabayaagu waa kii odhan jiray gabay nin gabayaagabay tiri wuxuu ihi laa laa abuuxu bixubbi basnata inahaa akhadat calaya mawaahiqan wacuhuuda abuuxudaasi laa laa abuuxu laa laa udhiru buu leeyay ma caddaynayo sheegi maayo caddayn maayo inuu caddaan yahay waxaad ku garanaysaa waa kii rasuulku lahaa calayhi الsalaau wasalaam umaradiinna iyo dadka idiin taliya ha ka hor imanina oo hala dagaalamina ilaa an tarow kufran bawaaxan bawaaxan waa maxay macnaheegu waa iska cad oo bilaa ta'wiila bawaaxan waa ibaaxadu halkan ay ka timid weeye kolkaa ibaaxa halkaasay ka timid oo shay iska cad wax iska cad ayuu ahaa maadaamaynu nidhi waa shay iska cad bal haddaba aynu eegno mubaaxna wuxuu noqonayo mubaaxa sheekhu wuxuu ku tilmaamay waa ka aan ficilki e, walaysa fi mubaaxi eg fi mubaaxi daa ma xasuutaa fi mubaaxi fii ficli اmubaaxi wa tarki اlmubaaxi fii ficli wa tarki اlmubaaxi ogaan buu ficlan watarkan xagga dambe kuugu mariyey waa gabayga dartii walaysa ma aha fi mubaax fii ficli mubaax mubaaxa samayntiisa iyo wa tarkihi ka tegidiisa toona min hawaabin wax hawaabiyo ajriya mubaaxa marka aad samayso ilaahay kaga heli maysid hawaab yaa iga baxay labaa baxay walaysa fii ficli hawaab fii ficli mubaax min hawaab markaan ku idha maxaa baxay laba waajibkii iyo iyo sunnihii baa baxay waayo waajibka haddii ficilkiisa hawaabbaa lagu helaa sunnahana ficilkiisa hawaabbaa lagu helaa labadaaba mayna iga mayna iga bixin ficilka igaga baxeen markan uu ina leeyahay wafii wa fii tarkihi min hawaabin ka tegidiisana wax hawaabo ilaahay kaga heli maysid ka tegidiisa haddaad mubaaxa ka tagto sawaab ku heli maysid tarkigaa yaa halkaana iga baxay xaaraantiiba xaaraantii ayaa iga baxday oo ka tegidii xaaraanta maxaynu odhanaynaa ka tegidda xaaraanta he dee sawaabaad ku helaysaa ka tegidii xaaraanta yaa ii soo hadhay haddaba makruh iyo ab ibaaxa soo maaha walaa ciqaab ciqaabna male oo laguu ciqaabi maayo oo waxaba yaraatay ciqaaba oo ficilkiisuna ciqaab male tarkigiisuna ciqaab male welibana makruha laftiisu halkoon u kuu gelaya xaaraantu kaa dambe ayaa ku macaan in lagu saaro walaa ciqaabintaa xaaraanta lagu saaro halka horena waa lagu saari karaa walaysa ma aha filmubaaxi mubaaxa dhexdiisa min hawaabin hawaab agga iclan xagga ficilka iyo samaynta si toos waxay u eriday halkii sunihii iyo waajibkii watarkan kategidiisuna ka tegiddiisuna hawaab ma le tarkii haddaad samayso hawaabdee kaga heli maysid watarkan waxa iyaduna inaga saartay oon ku saari karnaa kii aynu lahayn waxaa weeye iisoo sheegeene xaaraanta bal walaa ciqaabin walaa ciqaabinta xaaraanta way soo gelaysaa halka horena way geli kartaa kiraahi karaahiyaduna way soo gelaysaa oo makruuha waxaynu arki doonaa waa manduubka cagsigii sow manduubka ficilkiisu ajri ma leh ajri soo male ficilkiisu tarkigiisuna ciqaab male soo maaha waxay ka dhigan tahay haddaba tarkigiisa ajri le karaahiyada ficilkeeguna ciqaab male saasay ka dhigan tahay walaa ciqaabin kolkaa makruuha toos baan ugu saarayna mubaaxiibu sheekhu halkaa kaga baxay hal su-aala oo muhiim ah baa la isweydiiyaa waxay leedahay su-aashaasi war ibaaxadu waa ficil lagu doorgeliyey oo samayn iyo samayn la-aantoona waxba waxba yaraatee lagaa rabaa ayna jirin ama same ama ama samaynin maxaa loogu soo daray afcaal mukalafiin maxaa loogu soo daray khitaabu takliifka khitaabu takliifka halkeebay munaasabo uga leedahay ibaaxadu ibaaxadu munaasabo waxay uga leedahay qofka la odhanayo mukhayar baa tahay ee lagula hadlayo waxaanaa ibaaxo adigu aad kaga sugan tahay waa qof mukalafa e baa la yidhi sidaa darteed ka waalan waxaana ibaaxuu kuu yahay la odhan maayo ka hurda waxaana ibaaxuu kuu yahay la odhan maayo qofkii mukalafka ahaa ayaa la odhanayaa waxani mubaax buu ku yahay xaggaasaa lagaga soo daray khitaabu takliifka ama afcaasha mukalafiinta xaggaasaa lagaga soo daray waxaa kaloo la og yahay hadday niya la saaxiibto inay afarta xukuna kala kale geli karto ibaaxada lafteeda iminka labada qof ee is-ag fadhiya ee maxaanku dhaha yara nasanaya intay soo daaleen ayaa midna ajri iyo abaal ilaahay agtiisa looga qori fadhigiisa midna fadhigiisu ajri iyo abaal toona un ahayn mubaaxuya labada hurda ee isag hurda ayaa midna ajri iyo abaal looga qorayaa hurdadiisan midnaan waxba looga qoraynin nini niyo wanaagsan buu keenayo wuxuu isidhi ugu xoogayso cibaadada habeenka niskiisa dambe aad ka adkacdin beri ad si fiican usoo jeedid midna waa la seexdaaye seexun bu is yidhi waa la seexdaaye seexo u seexday uun labada nin ee qadaynaya isku aqadaynaya ayaa midna ajri looga qorayaa midnaan waxba looga qoraynin nini taqawi lilcibaada buu niyeysan yahay midna waa la cunaaye cun ama waad gaajoonaysaa ee dhereegoo nafta u raaxeen buu isleeyahay dee wax alla waxay kala yihiin waa way isag fadhiyaan ilaahay baa dadka kala duway waxaynu ognahay xagga ereyada markaan doonayno muraadifka u ah mar mubaax baa la yidhaah marna xalaal baa la yidhaah marna jaa'is baa la yidhaahdaa marna dalqi baa la yidhah waxaasoo magac waa magacyo muraadif u ah weeyaan ibaaxada maxaa lagu gartaa ibaaxada waxyaabaha lagu garto dee lafdigeegan oo la magacaabo ayaaba ka mid ah in waxaani mubaax ku yahay oo lagu sheego ama lagu magacaabo walaysa ma aha fi mubaaxi mubaaxa dhexdiisa min hawaabin mintaasi waa zaaido waad aragtaa waa ismu layse kolkaa hawaabkaasi walaysa ma aha fi mubaaxi mubaaxa dhexdiisa min hawaabin wax hawaab ah iyo ajri ah ficlan xagga ficilka iyo samaynta wa tarkan iyo xagga tarkiga ka tegidda bal walaa ciqaabin ciqaabina ma jirto ficilkoogu hawaabna male tarkigoogu hawaabna male ficilkoogu ciqaab ma le tarkigooguna ciqaab male afarta darafba sheekhu si toos uu caddeeyey imisaynu maraynaa hadda axkaamtii saddex baynu maraynaa makruuhii buu doonaya inuu inoo sheego wa daabidulmakruuhi makruuha daabidkiisu qaacidada makruuhu uu leeyahay cagsu maakii cagsigii weeyaan nudiba manduubka laga dhigay cagsumaa nudiba buu yidhi soo maa kaygu intaar buu ka tegey nudib buu ka tegey waa cagsumaa nudiba soo maahayn wa daabidulmakruuhi ka makruuha daabidkiisu ama tacriifkiisu cagsu maa kii cagsigii weeyaa nudiba manduubka ahaa kii manduubka ahaa buu ka soo hor jeedaa cagsu maa nudiba maadaasi waa ismi mawsuul maxaynu qaacidada ku dhiganahay ismul mawsuul maca silati fi quwati mushtaq maxaan idhahdaa wa daabidulmakruuhi cagsulmanduub makruuhu manduubka cagsigii weeye manduubku muxuu ahaan jiray ma yusaabu على ficlihi ولا yucaaqabu على tarkihi haddaba maxaan makruuha ku tilmaamaa ma yusaabu alaa tarkihi ma yusaabu calaa tarkihi walaa yucaaqabu calaa ficlihi shayga haddaad iska daysana ilaahay ajri aad ka heli ajri aad ilaahay kaga heli shayga haddaad la timaadana aan lagu ciqaabaynin tusaalaha waa maxay haddii ninka ama gabadhu reerka isqabaa mid kastiba ka kale cawradiisa eeg hadduu is yidhaah waa makruuh makruuh ha ahaatee haddii haddaba aada iskaga fogaato ood iska dayso ajri baa kuugu jiro o ilaahay ajri baad ka helaysaa subxaanahu wa tacaala tarkigaasaad ajri kaga helaysaa haddii adan haddaadan iska dayninna oo dee eegistii aada la timaado laguu ciqaabi maayo oo ciqaabbaa ka ratib maysa lagu odhan maayo makruhi maala waa kaa wadaabid makruhi ereygan makruh waa ismi mafcuul makruh waa wasankee waa mafcuul ficilkiisu ficila buu ahaa keriha buu ahaa keriha keriha buu loogu dhawaaqay haddaba karaahiyada waynu garanaynaayo karaahiyadu waa wax naftu ay necab tahay ama naftu ayna doonayn baa karaahiye la yidhaahdaa makruuhna waa mushtaqaa ismiga mafcuul ah ee masderka laga ishtiqaaqday waa maa yusaabu calaa tarkihi imtihaala lidaaci nahyi sharci maa yusaabu calaa tarkihi ka tegiddiisa ayaa laga hawaabini laakiin ka tegiddiisa waa marka aad ka tagto adigoo yeelayo adeecaya nahyigii sharcigu uu kaa diibay ama uu kaa reebay walaa yucaaqabu calaa ficlihi ficilkiisana lagu ciqaabi maayo haddaba bal aynu eegno afartii kale halkay ku kala baxeen maa yuhaabu calaa tarkihi markaan idhaa yaa baxay maa yuhaabu calaa tarkihi ko waajibkii wuu baxay waajibka haddaad ka tagto waa la isku ciqaabaaye ma ajri baad ku heli waa maya manduubkiina wuu baxay maa yuhaabu calaa tarkihi manduubka haddii laga taga ma ajri baa la helaa m ibaaxadiina way baxday ibaaxadiina haye ma yusaabu calaa tarki miyay tahay ma aha ma yusaabu alaa tarki tarkigeega dee waxba laguma helo saddexdaasiba ma yusaabu calaa tarkii bay nagaga baxeen walaa yucaaqabu calaa ficlihi markaan idha ayaa baxay walaa yucaaqabu calaa ficlihi samayntiisa layskuma ciqaabo markaan idha maxaa baxay xaaraantiibaa baxday xaaraanta haddaad samayso dee waa laguu ciqaabayaa walow abad ahaati taxta mashii'at illaah oo ilaahay hadduu doonana ha iska kaa cafiyo hadduu doonana ha kuu cadaabo oo ha kuu qabto waa taxta mashiiat illah baad ku jirtaa markaa waynu aragnaa halkaa waxaynu nidhi wadaabidulmakruuhi ka makruuha ah daabidkiisu cagsu maa kii cagsigii weeyi nudiba manduub laga dhigay kadaalika alxaraamu cagsu maa yejib haddaba markaynu manduubkii aragnay culimo uu sheekhu manduubka inoo tacriifiyey muxtarazaadkiina uu inoo raaciyey muctarasaadkii manduubku u lahaa ayuu inoo raaciyey oo wuxuu ina yidhi waxaa eh, qaydka hore ma yusaabu calaa tarkihi ah saddex baa ayaa ayaan ayaa kaga ba ayaa inagaga baxaya walaa yucaaqabu calaa ficlihida ana hal baa inaga baxaya ayaynu nidhi waa makruuha marka aynu ka hadlayno makruuhaas ay culimmada qaarkood qaybiyeen qole waxay yidhaahdeen war makruuha waxaanu u haysanaa in loo qaybin karo ilaa laba qaybood oo waxay leeyihiin khilaaful owlo mid la yidhaa ayaa jira waa haddii nas gaarihi si khaasa uuna inoogaga nehiyin ee cumuum nusuus guud unan ka qaadanay ama nusuusta ficilka sheegaysa unan ka qaadanay waa khilaaful owlaa la odhan oo khilaaful owlaanu u haysanaabay yidhaahdeen makruuha marka nas gaara oo tilmaamay uuna jirin makruuhan kale caadiga ana waa nas khaasihi markuu tilmaamo oo khilaafulowlo iyo makruuh bay halkaa kala qaadeen waana labuun bay isku yihiin oo maalan waxay leeyihiin iminka rasuulku saw ma odhan salى الlahu عalيه wasalam ida dakala axadukum almasjida falaa yejlis xataa yusalliya ragcatayn midkiin hadduu masaajidka soo galo yuuna fadhiisanin xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran falaa yejlis xataa yusalii ragcatayn waa hadduu weyse qabade adoo bilaa weyse haddaad soo gashay ka waran haddaad tidhaa rasuulku ma tukani waa halise eh? waxa marka aynu sidaa u eegno xadiidkaasi si toose wuxuu inooga nehiyey fadhiga muxuu si toose xadiidkaasi u nehiyey adoo weyse qaba markaad masaajid soo gasho inaad fadhiisato uun si toosuu xadiidkaasi u nehiyey m inaad fadhiisato ma khilaaful owlan ka dhignaa mise karaahiye aynu odhanaynaa karaahiye ayay qoladaasi qabaan khilaafulowluhuna waxaa weeye sunnadan ina amartay inaad duxada tukato salaada duxa tukada marka lagu leeyahay ha ka tegin laguma odhan hadda duxada tuko ayaa lagu yidhi naskani markuu tuko ku yidhi miyaadan in ka tegideeda inaan la ogolayn ka tegiddeedu dee waa makruuh makruuhaasi khilaafulowlay leeyi ila nas khaasi kuma soo aroorine khilaafulowle aynu nidhaahna bay leeyihin tarkigeegaa oo dhinaca aynu ka eegno laakiin culimmadii mutaqadimiinta ahayd waxay odhan jireen un ka naska gaarkii uu ku soo arooray makruuh karaahiya shadiida bay isticmaali jireen makruuh karaahiya shadiida sidaasay odhan jireen nas gaarihii markuu shayga ku soo arooro waxaasi waa makruuh waana karaahiya shadiida makruuha waxaa la yidhaahdaa makruuhun lidaatihi iyo makruuhun licaaridin baa loo qaybiyaa maxaa loo qaybinaya makruuhun lidaatihi iyo makruuhun licaaridin waa noocyadiisa mid sidiisa loo karaahiyeystay oo sidiisa makruuh u ah iyo mid makruuhun licaaridin ah oo wax ku soo kordhay wax dheeraad ah dartii loo karaahiyeystay labadaasaa makruuha culima loo qaybiyaa makruuhun lidaatihi iyo makruuhun licaaridin masalan toon inaad cunto waa makruuh sow maaha toon inaad cunto masa xilligaad masaajika tegaysa de ya maxaa loo karaahiyeystay waa adaha dadku inay dhibsadaan baa la diidaya dadku inay dhibsadaan ayaa la diidaya haddaba haddaad doonta toonta karkarisa ka waran oo urta aad ka saarta ka waran intaad cunto ayaad masaajka iska tegi de ila makruhun lidaatihi maahayn toonto makruhun licaaridin urta ayaa loo diidanaa urtani hadday ka baxdo wax mushkilada ma jirto ama adiguba haddaad urtii iska saarto intaad ka dheragto ayaad aayar imani wax mushkilada oo ay leedahayna markaa iman mayso sheekhu wuxuu doonayaa inuu xaaraantii haddana ka hadlo aa alxaraamu xaaraantu cagsu maa kii cagsigii weeyi yejibu waajibka ahaa kadalika kaa horoo kale isagoo ah ereyga kadaalika ah waa la xaalayni alxaraamu xaaraantu cagsu maa kii cagsigii weeyi yajibu waajibka ahaa kadaalika kaa horoo ah. ah kale isagoo ah shayga xaaraanti ihi waajibka ayay ka soo horjeedaaye haddaba iyadana aynu halkaa ka qaadano waajibka aynu aynu aynu tilmaano waajibka waxa ka soo horjeeda ayaa xaaraana baynu markaa odhan waajibka ka ka soo horjeeda ayaa xaaraana baynu odhan maxaynu ku tilmaanaa haddaba xaaraantii waa maa yuhaabu calaa tarkihi maa yuhaabu calaa tarkihi shayga haddaad iskaga tagto lagaa hawaabin wa yucaaqabu calaa ficlihi samayntiisana laguu ciqaabi kaasaa xaaraana iminka zinada ka soo qaad haddaad zinada iskaga tagto waxa kuugu baaqaya ee kuugu yeedhaya iyo awoodahaagii oo dhan oo dhammaystiran haddii haddana aada iskaga tagto waa maa yuthaabu calaa tarkihi ilaahay agtiisa ka tegiddaa aad ka tagtay ajri iyo abaal baad kaga yeelan wa yucaaqabu calaa ficlihi haddii aad ku dhacdana waa laguu ciqaabayaa ciqaabtaasina waa taxta mashii'at illaah ilaahay mashii'adiisa ayay hoosteeda taallaayo hadduu doonana wuu kaa dhaafi hadduu doonana wuu kugu qaadi laakiin waa noocii laysku cadaabayey weeye ee laysku ciqaabayey weeye bal haddaba tacriifka ila eg xaaraanta markaynu nidho ama muxaramka maa yuhaabu alaa maa yuhaabu ala ala calaa tarkihi ka tegidiisa ayaad ajri ilaahay kaga heli maa yuaabu calaa tarkihi intaasi maxay inaga saartay ma yuhaabu calaa tarkihi culimada qaar baa imtiaalan raaciyey maa yuhaabu calaa tarkihi imtiaalan imtiaalan waxay u raaciyeen laba nin baa maalan labaduba ama laba dumar ay labaduba zinadii iska daayey marka horeba lamayna iman jirin zinadan ay ka tegeen ninkan weligiiba qalbiga kagama soo dhicin waxay tahayba waxay tahayba qalbiga kagama soo dhicin oo dumar inuu arko iyo gidaar inuu arka waa iskugu mid weligiiba dareenba ilaahay kuma abuurin midna isagoo doonaya ayuu eegayaa diintu siday ugu diiday isagoo ilaahay raali raalligelinayuu dhaafay markaa labadaasi ma isku ma isku ma nooc baa labadu way ka wada tegeen labada midna lama samaynina tarkii buu labadu mid kastiba ku sifaysan yahay kan wax daaciyo oo ugu yeedhayaaba ma jirto eeg iminka maalan tuugada haddaan soo qaadano tuugada qof waxaa jira qalbigiisa ayna weligii waxbaa la xadaa kusoo dhacaynin waxbaa la weligii qofa in qalbiga kaga soo dhacay hadda way dhici kartaa halkan inuu fadhiyaa laga yaabaa weligii tuug baa la wax yar baa la qaadaa qof bayna qalbiga kaga soo dhacaynin waxbaba ma qaada kaasi dee daacigii ugu baaqayay inuu waxaan qaadaa qalbiga kagama jiraba midna isagoo doonayo gacantu ay dhaqdhaqaaqayso oo gerirayo xeelo doonaya ayuu ayuu haddana iska daynaya o odhanaya ilaahay baa ii diiday arrinkan bes waan dhaafay labadaasi ma isku ajri baa markaa kan doonaya u kacaa fadhiisanaya ee ilaahay dartii uga tegaya iyo kan aan ogeynba waxay tahay balka waran lacagta halkaa taallaa dhagax iyo caro ugama duwanaa waad arkaysaa isku isku isku ajriyo isku abaal maaha waan arkaynaa imtiaalan bay kolkaa ragga qaarkood halkaa kusoo daraan ma yusaabu waa waxa la yska hawaabiyo xaaraantu calaa tarkihi marka laga tago ee imtiaalan looga taga dee imtiaalan waa diran aad ku dirmaysid dee diidada laguu diiday maxaa inaga baxay haddaba ma yusaabu calaa tarkihi waajibka tarkiga maa la hawaabiya may waa laysku ciqaaba sunnaha tarkiga maa layska hawaabiya may layskama hawa ibaaxada tarkiga maa layska hawaabiya saddexdaasiba halkaasay inagaga baxeen maa yusaabu calaa tarkihi saddexdaasiba halkaasay inagaga baxeen yaa inala socda haddaba ya yaa inala socda makaraahiyadii baa inala socota wa yucaaqabu waa laysku ciqaabaa calaa ficlihi ficilkiisana waa laysku ciqaaba xaaraanta haddaad xaaraan samayso ilaahay wuu ku ciqaabaya subxaanahu wa tacaala wa calaa ficlihi halkaana maxaa inaga saa maa maxaa inaga baxay markaa karaahiyadii halkaasa inaga baxday wa calaa ficlihi waayo karaahiye haddaad samayso ilaahay kuu ciqaabi maayo subxaanahu wa tacaala karaahiye aad samaysay laguma ciqaabayo alfaadda muraadifka u ah xaaraanta waxaa lamida mar waxaa la odhanayaa xaaraam ereyga xaaraama baa la isticmaali mar muxaram baa la isticmaali mar maxduur baa la isticmaali mar mamnuuc baa la isticmaali waxyaaba noocaas oo kalea siiqooyinka keena ee laga qaato xaaraantana siiqatu nahyigaa ka mid a ilaahay waa ka inale walaa taqrabuu maal alyatiim ama walaa taqrabu zina ha dhowaanina walaa ta'kuluu eegada meelaha nahyigaasi nahyiga mulaqa ihi xaaraan buu keenaa waxaa kaloo laga qaatay iyadoo la saraaxeeyo oo xurimad ba la isticmaalo dee xurimat alaykum xurimat alaykum cibaarooyinka noocaas oo kalea ayaa xaaraanta laga qaadanaya ama shaygu inuu xaaraan yahay meelaha laga qaadanayo ayay kamid noqon doontaa in allahu tacaala macnaha aynu isa soo saarana haddaba wاlfiqhu fiqhigu cilmu kuli xukmin xukun kaste oo loo cilmi yeesho weeye xukunka oo sharciyin sharci ah xukunka oo jaa'a yimid ijtihaadan ijtihaad dartii duuna xukmin xukun se maaha qadciyin qadciya walxukmu xukunku waajibun waajib weeye wa manduubun mid manduuboo laynoogu baaqay weeye wamaa mid weeyaan ubiixa mubaax laga dhigay walmakruuhu waa makruuhii oo maca maa kii miciisa ah xaruma xaaraanta ahaa maca saxiixi saxiix miciisa isagoo ah muطlaqan kii oon la kala qaadaynin wal walfaasidi iyo faasid miciisa isagoo ah haadaani labadani min caaqidin bay ka ahaadeen mid caqdi iyo heshiis samaynaya oo min caabidin ama mid caabid ah oo cibaado ku jira ayay ka ahaadeen falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka la xukumayo bihawaabi hawaabbaa la xukumi fii ficlihi samayntiisa dhexdeeda wa tarki ka tegidiisana waxaa la xukumay bilciqaabi ciqaab wanadbu manduubkuna maaka weeyaan fii ficlihi ficilkiisa uu ahaaday ahawaabu hawaab ayaa ahaaday walam yakun mana ahaanin fii tarkihi ka tegidiisa ciqaabun ciqaabi walaysa ma aha filmubaaxi mubaaxa dhexdiisa min hawaabin hawaab ma aha ficlan samayn iyo watarkan ka tegidba bal walaa ciqaabin ciqaabtoona ma aha wadaabidulmakruuhi ka makruuha a daabidkiisu cagsumaa kii ayuu cagsi u yahay nudiba la suneeyey ama laynoogu yeedhay alxaraamu xaaraantuna cagsumaa kii cagsigeed weeyi yejibu waajibayey kadaalika kaa horoo kale iyadoo ah shantii khitaabu takliifka aynu ku barannay ayaynu halkaa ku aragnay khitaabulwadciga laba ka oo isagu khitaabu takliifka inoo soo geliyey iyo saddex uu ka aamusay shantaa ayaa dib inoogu dhici doona wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam